bismi illaahi raxmaan raxiim baabu makhfuudaati alasmaa asmaada la khafdinayo baabkii aynu ku arkaynay ayuu baabkani noqonaya culima asmaada saddex qaybood ayaynu u soo qaybinnay asmaa marfuucaadaynu ula baxnay oo toddoba baab ahayd marfuucaatu lasmaa oo toddoba ahayd iyo asmaa mansuubaat la yidhaah oo shan iyo toban baab ahayd iyo makhfuudaadka kii ugu dembeeyey asmaada qaybtii ugu dembaysay oo makhfuudaada oo laba baaba iyaduna makhfuudaat lasmaa inuu yahay makhfuudun bixarfin iyo inuu yahay makhfuudun biidaaf ama makhfuudun bimudaaf labadaa qaybood ayay baabkan makhfuudaadkana loo qaybiyaa sheekheennii ajruumiga iyo sheekhaniba waxay isku waafaqeen baabkan makhfuudaadku inuu saddex noqonayo xaraf jaar wuxuu khafdiyey iyo mudaaf wuxuu khafdiyey iyo tabiciya waxay khafdisay laakiin waxaa la og yahay tabiciyadu inayna jirin tabiciyadu waxay khafdisaa ma jirto ee ama xaraf jaarunbaa ereyga khafdiya ama mudaafunbaa khafdiya labadaa baab ayaynu insha allahu tacala halkan ku arki doonaa hadaba kelmadda makfuud ah waa istilaaxa ay isticmaalaan nimanka kufiyiinta la yidhaahdo basriyiintu waxay isticmaalaan majruur halka makfuudaat alasmaa uu inaga leeyahay qofka basrigii wuxuu isticmaalayaa majruuraat lasmaa waana isku macno uun khaafiduhaa asmaada ka khafdinayaa alaaatun saddex weeyi anwaacun noociyo weeyi welibana saddex nooc ayaa horta sidaba ismiga khafdiya xaqiiqadu waa laba noocuunbaa ismiga khafdiya khaafiduhaa asmaada ka khafdinayaa alaaatun saddex weeyi anwaacun noociyo weeyi ereygaa alaaiihi tanwiin buu sitaa waana khabarkii mubtadaha ereyga anwaacihina wuu ka bedelan yahay markaa asmaada saddex nooc baa khafdiya alxarfu xarafka weeyaanka koobaad walmudaafu waa mudaafka ka labaad walitbaacu waa raacin shay ka horeeya oo majruura la raaciyo ka saddexaad saddexdaa ayaa ismiga horta khafdinaya waa alxuruuf iyo almudaaf iyo alitbaac saddexdaa ayaynu odhanaynaa asmaada way khafdinayaan ama alxuruufu xuruuftii haahunaa halkeennan fa min oo kale weeyi kelmadda min ihi ismiga way khafdisaa ama fii maxalli khafdin bay ka dhigtaa koob iyo labaatan macnana way leedahay af carabiga eriga min isticmaalka carbeed koob iyo labaatan macno ayay u soo aroortaa waxaa ka mida macaanida inta ugu muhiimsan ibtide inay noqoto ibtidahaasi hadduu makaani yahay waa laysku waafaqsan yahay inuu jiro laakiin ibtiduu hadduu zamaani noqdo waa mas'alo mukhtalafa ah oo laysku hayo alibtida almakaani waa mutafaq laakiin alibtida azamaani waa mukhtalaf weeyi maalan halkaa haddaad ka soo lugaysay gurigaagii waxaad odhanaysaa sirtu min beyti ila almasjid sirtu min beyti socodka halka aad ka bilowday eed ka soo bilowday baad min ku daraysaa ilan waa ibtide halkuu ka bilowday waana makaani gurigaagu waa makaandee alibtida almakaani waa laysku waafaqsan yahay laakiin alibtida azamaani rag badan baa diiday mana badno runtii laakiin wuu jiraa oo isaga laftiisa ragga diiday waa daciif baynu leenahay alibtida azamaani waayo aayad qur'aana buu rabbi ku yidhi lamasjidun usisa cala taqwa min wali yowmin min wali yowmin ereygaa min ihi awal buu jiray awalna waa ismu tafdiil waxaa loo yaqaanaa ismu tafdiil bacdu yudaafu ilayhi ismu tafdiilku wuxuu ka mid yahay kolba mudaafun ilayhigiisa uun adiga ku odhan maayo dee waxaa tahay dumarka ninka ugu sharafta badan ku odhan maayo haddaan sharaf badni meesha keeno oon haddana dumarkuu idaafeeyo dee dumar baa tahay bay ka dhigan tahay kolka ka ugu sharafta badan dumarkaa tahay haddaan ku idhaa dee dumar baan kaa dhigay kolka eeg sharaf badnidu waa ismu tafdiil ereygan ka dambeeya uunbuu la nooc noqdaa raggaad ugu sharaf badan tahay waa sax markaa nin baa tahay dumarkaad ugu sharaf badan tahay waa sax markaa dumar baa tahay ee maalinta bilowgeega ereygaa bilowga ihi waa zamaan waayo maalintiibuu ka mid noqday min awali yowm ereygaa awalihi isagoo ismu tafdiila oo mintu ay jarayso oo welibana mintu ay ibtidaa'iyo tahay ayaa yoom loo idaafeeyey kolka waxaynu ognahay mintu inay ibtido zamaaniya iyo ibtido makaaniya intaba ay noqoto tabciidiyo way noqotaayoo juz iyo haaf bay faa'iidaysaa barh bay noqotaa wa min annaasi man yaquul baa qur'aanka ku jirta wa min annaas waa dadka bedhkii ayaa odhanaya sidan kolkaa mintaasi tabciid iyo badh iyo nus bay sheegaysaa mintu xataa sababiyay noqotaa waa sababta wax loo sameeyo ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi mima e, e, khaiaatihim uriquu mima khaiaatihim uqriquu maxaa loo qarqiyay ummaddaa waa mima khaiaatihim kolkaa mintaasi waa sababiyo waa bisababi khaiaatihim uqriqu gefafka ay galeen sababtooda ayaa loo halaagay ama loo qarqiyey kolka mintu koob iyo labaatan macno ayay luqa alcarabiya ku leedahay min waxaad odhanaysaa acuudu billahi min ashayaan hadda min ashayaani ashayaani yaa jiraya mintaa ka horraysa ayaa jiraysa ilaah ayaa ka mida ereyga ilaah ah ilaadu waa halka uu ku dhammaanayo eeg halka uu ku dhammaanayo hadafkaagu ayaa ilaada lagu daraa waa muqyaha ayaa lagu darayaa maxaynu odhanaynaa markaa waxaad odhanaysaa dahabtu ila suuq haddaad suuqa tagto dahabtu ila suuq ereygaa suuqa waxaa jiraya waa ilaada ka horaysa ka saddexaad waa ba baaunba ba'du waxaad odhanaysaa bismi illaah bismi macaani aad u tiro badan bay ku timaadaa bismi ereygan ismiya maanta waxaa jiraya waa ba'dan ka horaysa wa kaafun kaafku laysa ka milihi marka laysa ka milihi shayun ka milihi miligaa waxaa jiraya waa kaafkan ka horeeya fii naxnu fi lmasjid naxnu fi masjid ereygan masaajidka ah waxaa jiraya waa fiidan dhexna way sheegtaa fiida waxaynu soo sheegnay saddex macno inay u timaado fiidu mar afka ayay noqotaa marna fiidu waxay noqotaa baynu nii ficil iyo faacilo waa jumlo dhammaystiran fii inanay inan baa lala hadlayaa fii inanay ballanta oofi weeyi fii alwacda baa la yidhaahdaa fii waa ficil iyo faacil ereygan fiiihi oo fa'duna ficlu amar bay ka joogtaa ya'duna faacil bay ka taagan tahay marna fiidu waa af oo xadiidkii saxiixaabaaba ah ku soo arooray xataa maa tajcalu fii fii imra'atika waxaynu ognahay fiidu marna waa xaraf jaar oo waa dhex hadda tii dhexda ahayd baynu doonaynaa laakiin markasta kasta dhex maahee mararka qaar bay sabab sheegtaa oo dhexba ayna sheegaynin waa sida xadiidkii gabadhii nabigu ka warramay sal allahu alayhi wasalam ee intay bisadda xidhatay bisaddii ku naar gashay muxuu nabigu yidhi sal allahu alayhi wasalam dakhalat imra'atun annaara fii hiratin kolkaa fii hiratin ma iyadoo bisad ku dhex jirtay naarta gashay fii hiratin bisad dhexdeed miyaynu odhanaynaa waa maya fiidaasi waa maanta sababiyo dakhalat imra'atun annaara fii hiratin waa bisababi hiratin kolkaa fiidu mar sabab bay noqoni mar fiiba ee dhex bay noqoni marba waxbay fiidu inoo faa'iidayn doontaa kolkaa darfiyadaasi ama ha ahaato darfiya almakaaniya ama ha ahaato darfiya zamaniya ama ha ahaato darfiya almajaaziya laamka ayaa isna ka mida walaamun buu sheekhu yidhi xurufuljirka laamka ayaa ka mida alxamdu lilah markaynu nidhaha ereyga allah a ah, waxa jiraya waa laamkan ka horeeya lilaahi laamka ayaa jiraya laamku marna milki buu faa'iideeyaa marna istixqaaq buu faa'iideeyaa marna ikhtisaas buu faa'iideeyaa can ereyga can ayaa isna ka mida can kelmadda can ihi xurufuljarka ayay ku jirtaa mujaawazo ayay faa'iidaysaa wax kala cararaya mujaawazo wax kala cararaya waxaa la waxa canta ka horeeya ayaa ka carara waxa canta ka dambeeya maalan markaan idhaha ramaytu sahma can ilqaws can maxaa ka horeeya ramaytu sahma can ilqaws can waxaa ka horreeya sahmi maxaana can ka dambeeya qaws baa ka dambeeya haddaba sahmigaasi wuxuu ka cararayaa qawska waana bisababi masdari lficli ramyiga dartii ayay labadaa shay u kala yaaceen ay u kala baxsadeen waayo leebkii waa la ganay qaansadii baana lagu ganay ama laga ganay eeg hadda labada macnoba waa laysku qabtay ramaytu sahma can ilqaws waxa lagu macnaynayo luqa alcarabiya laba qowl baa ku jira qole waxay yidhahdeen ramaytu sahma leebkii waan ganay can ilqawsi qaansaan ku ganay ku ganay kolka waa bada cantaasi markaa aha mujaawaze waxa weeyaan bimacnaa isticaana oo kale weeyi qolana waxay idhahdeen ramaytu saamigii waan ganay canilqawsi qaansadaan ka ganay eeg ku ganay iyo ka ganay baa laysku qabtay midkay tahay canilqaws marka aad macnaynayso ma ku ganaybaa mise ka ganay weeyaan labadaba waa waa la isticmaalaa laakiin hadda iminka kutubteennu waxay u badan yihiin ka ganay in lagu macneeyo oo mujaawasadu waa ka ganay ku ganay haddaynu nidhaahnana bimacnaa babaynu katabtu darsa ldersa bialam waa bialam oo kale isticaana la yidhaahdaa katabtu dersa cashirka waan qoray bialam qalin baan ku qoray eeg isticaanada kubaa la yidhahdaa markaa ku qoray kolkaa ku ganay bay ragga qaarkood aaminsan yihiin in lagu macnaynayo ramaytu sama can ilqaws waxaynu qaadanay ereyga laam ah iyo ereyga can ah cantu waa mujaawaza waa wax kala yaacaya waxa ka horeeya ayaa ka carara baa la yidhahdaa waxa ka dambeeya ama ka fogaada ama ka dheeraada haddaba can abi hurayra markaynu leenahay abi hurayre maxaa ka cararaya talow abi hurayre markaynu xadiid ka warino maxaa ka cararaya isla xadiidkan uu wariyey ayaa suuqa gelaya oo laga soo qaadaya sidii wuxuu isaga ka cararay oo kale waa kay soomaalidu yidhaahdiin hadal afdhaaf ee hadalku haduu ku soo dhaafo afkaaga soo dhaafo waad isdayseen suuqaad ugu tegaysaa hadal wuxuu ammaan leeyahay intuu afkaaga ku jira bay yidhaahdeen dee wuu kaa cararaya haddii meel kasta waad ugu tegaysaa ereyga can ihi mujaawaze ayuu keenaa wax wax ka gudbay ama dhaafay alaaduna isticle ayay keentaa isticle waxaan odhanayaa jalastu cala alkursi oo kale kursiganaan ku dul fadhiistay kadaaka kaa waxaa la waawun wow wowgu laakiin dhaar buu faa'iideeyaa waa qasab wallaahi baad odhan ilaahay baan ku dhaartay baaun ba baa lamida ba'dani wuu soo laba celiye ba'dii horena gaar bay ahayd ba'danina waa dhaar bilaahi baad odhan ilaahay baan ku dhaartay wa taaun iyo ta tallaahi la akiidanna asnaamakum tallaahi ilaahay baan ku dhaartay saddexdaasi waa xurufulqasab oo filxalif waa ka ina leh wowgu waa filxalif oo waa dhaarta dhexdeeda ba'duna waa filxalif oo waa dhaarta dhexdeeda ta'duna waa filxalif oo waa dhaarta dhexdeeda haddaba gabaygan marka beydkaa la ahriyayo wuu idinka jabi sidii markii hore uu inooga jabay oo kale kadaaka waawun baa eg baaun haddaad tidhaa wuu kaa jabaya baaun ha odhanin baa qura kadaaka waawun baa wataaun fi lxaliif mudmundu ruba waawun ruba lmunxadiif haddaad kadaaka waawun baaun haddaad tidhaa gabaygaasi ma akhrismi karo wuu jabaya kadaaka waawun baaun baad baa haddaad laakiin kadaaka waawun baaun tidhaahdo waxa qasaba taaunta inaad wowgayga ka tagto aniga wataaun baa ii qoranoo taauntu wow bay ii sidataa wowga wataaun ku jira inaynu ka tagno ayaa qasab markaa inagu noqonaya kadaaka kaa waxaa lamida waawun wow lamida wowgu wuxuu ku jiraa xuruufta xuruufulqasamka ah xuruufulcadafka ma aha hadda baaun ba baa lamida ba'du waxay ku jirtaa xuruufuljarka qasam markay faa'iidayso ayuu hadda halkan uga jeedaa wa unta oo taaunta baa kamida oo filxalifi dhaarta dhexdeeda ah haddaba waxaa la yidhaha wowgu ismi kasta wuu galaa oo waa lagu dhaaran karaa diintu waxay noo ogoshahay oo dhan ismi kasta wowguu ku gelayaa ba'duna waxay gashaa eeg tallaah lafdiga allah ah ayaad ku dari tallaah bilaah baan doonaya allah baad ku dari bilaah laakiin ma odhan karaysid bimuxamed iyo biraxmaan iyo odhan maysid biraxmaan allah raxmaankan ku dhaarta iyo inta badan allah baa lagu daraa bilaahi baad odhan taadana waxaa la yidhahdaa waa tallaahi lafdiga allah abay gashaa ama rabbi oo kacbo loo idaafeeyey bay gashaa ta rabbi lkacba baa la yidhaahdaa ama raxmaan bay gashaa ta raxmaan baa la yidhahdaa markaa dhaar bay saddexdaasiba noqonayaan mud iyo mundu ereyga muda iyo ereyga mundui xurufuljarka ayay ku jiraan laakiin waxay jiraan daraf zamaanoo qura iyo mundu wixii darafka zamaan la odhan jiray uunbay jirayaan kolka waxaad odhanaysaa mud yowmi alkhamiis ama mundu ywmi jumca mud ywmi alkhamiis ama mundu ywmi ljumca laakiin waa ka mamnuuc mud iyo mundu inaad tidhaahdo waxaan ku jerayaa magac caadiya mud muxamadin ma jir ma dhici karto mundu rajulinna ma dhici karto eeg mud iyo mundu daraf zamaan oo qura ayay jirayaan haddaba darafka zamaan baa culima loo qaybiyaa saddex qaybood darafka zamaan inuu yahay mid soo socda iyo darafka zamaan inuu yahay mid tegey iyo darafka zamaan inuu yahay mid jooga mud iyo mundu darafka zamaan hadduu tegey way jiraan haduu joogana way jiraan haduu mustaqbal yahay laakiin ma jiraan darfu zamaan oo soo socda ma mud mudqadin ma odhan karaysid mudqadin ama mundu qadin laakiin waxaad odhan mud yowmi alkhamiis waa khamiis tagtay ama mundu yowmina ah baad odhan waa maalin joogta labadaa daraf oo midna uu tegey midna uu joogo labadaa daraf oo qura ayaa mud iyo mundu lagu jiraya ruba ayaa culima mud iyo mundu macnahooguna marna waa min oo kaleo ibtidaa'i bay faa'iideeyaan meel waxay ka bilowdeen waa markuu darafka zamaan yahay wax tegey maa laqiitu lmucallima mud yowmi alkhamiis khamiista laga soo bilaabo lamaan kulmin macallinkiibaad odhan waa kolkaa waa ibtida ayay mud iyo mundu faa'iidaynayaan darafka zamaan markuu yahay wax tegey marna mud iyo mundu waxay inoo faa'iidaynayaan waa darfu zamaan oo xaadira markay galaane bimacnaa fii fii bay la macnayno waa dhex waxaad odhanaysaa maa laqiitu lmucallima mundu ymina mundu yowmina maalinteennan dhexdeeda macalinka lamaan kulmin ruba ayaa iyaduna xuruufuljarka ku jirta ruba waxay jirtaa nakirada oo qura nakiro mooye wax kale ma jirayso ruba waa nakira uun ruba nakiruun bay jiraysaa yaraa iyo badanaa baa lagu macneeyaa yaraa iyo badanaa waxaanad ku kala garanay siyaaqu lkalaam wa qaraa'in laxwaal baad ku kala garan doontaa yaraa iyo badanaa baad ruba ku macnayni waxaad odhanaysaa ruba rajulin kariimin laqiituhu ama ruba akhin lam talitu ummuka baad odhan ruba rajulin kariimin laqiituhu hadii meel dadka sharafta lihi ay ku yar yihiin hadalkaaad ka tidhaa dadka sharafta lihi meel ay ku yar yihiin ka tidhaa ruba rajulin kariimin laqiituhu maxaad ku macnayni ma yaraabaad ku macnayn mise badana yaraabaad ku macnayn dadkii sharafta lahaabaa meesha ku yare haddaad meel dadka sharafta lihi ay ku badan yihiin hadalkaa aad ka tidhaa ruba rajulin maxaad ku macnayn maxaad ku macnayn ruba rajulin badana baad ku macnayn kolka waxaa jira marka nusuusta aynu arki doonno ee lagu leeyahay mas'aladan ama xadiidkan ama aayaddan waa la isku khilaafo madaahibka isku khilaafay waxa keenaya waxaa jira shay macnihiisa iyo dalaaladiisa duruufta ku xeerani ay wax qayb badan ay ka qaadanayso duruuftii ku xeernayd ayaa qayb badan ka qaadanaysay hadda ruba rajulin kariimin laqiitu ma macnayn karaysid yaraa iyo badanaa midkay tahay ilaa inaad ogaato hadalka meesha laga yidhi mooyaane ma meel dadka sharaftali ku yar yihiinba ma meel dadka sharaftali ku badan yihiinba halkeeyoo kale ayaa laga yidhi markaasaad odhanaysaa macnahaasay yeelanaysaa ruba rajulin rubadu nakirada oo qura ayay macrifada ma gasho ma odhanaysid ruba muxamedin iyo ruba caliyin iyo ma odhan karaysid waawu ruba ayaa jira waawu ruba almunxadif rubada xadfan wowgeega ayaa isna wax jaraya buu sheekhu ina waaw ruba almunxadif rubadu hadday xadfan tahay wowgeega ayaa isna wax jaraya rubada waxaa la xadfaa saddex xaraf gadaashood baa la xadfaa saddex xaraf ayaa gadaashood la xadfaa saddexda xaraf waxaa kamida mida wowga wowga dabadii waa la xadfaa fa'dana dabadeed waa la xadfaa balna dabadeed waa la xadfaa saddexdaa xaraf ayay rubadu daba dhacdaa iyadoo xadfan haddaba rubada xadfan baa ayaa jaraysa ragga qaarkoodna wowgaa jaraya ma nidhaahnaa bay yidhaahdeen waxaa la ogaaday waawu ina yidhi waa laga fiican yahay waaw rubi waxba ma jare e rubada xadfan unbaa jaraysa rubada xadfanna saddexdaa xaaladood baa la xadfaa markay uwow ka horeeyo marka ay fa'i ka horayso marka ay waawi bal ay ka horayso bal hadda boga boqollabiyo eega kii wow ka horeeyo ayuu halkaa inoo keenayaa boqol labiyo toddobaatan sharaxeenna dabcadaydan oo kale haddaynu isku dabcadnahay boqol waa ruba oo uu ka horreeyo la xadfayo haddaba muxuu yidhi ninkii imruulqays loodhan jiray wlaylin ka mwji اlbaxri arkhى sudulh clayam banwaaci اlhumuumi liyabtali walaylin habeen ka mawjilbaxri badda mawjadeeda oo kale ah arkhaa wuxuu sii daystay suduulahu daahiyadii ayuu sii daayey calaya aniga dushayda ayuu daahiyada ii sii daystay liyabteliya si uu ii imtixaano bianwaaci alhumuum murugada noocyadeeda kala duduwan si uu iigu imtixaano ninkani habeen buu tilmaamayey wasfu leyl baaba loo yaqaanaaba mucallaqadiisa afar qaybood baa loo qaybiyaaye qaybta uu baydkani ku jiro wasfu leyl baa la yidhaahdaa habeenka ayuu kaga hadlayaa habeenkoo tilmaantaana adiga ragannimadaada ayay sheegi doontaa waayo ninku hadduu fulayahay yahay hadduuna wadna lahayn hadduuna ahayn qof calool adag kuma dhiiran jirin habeenka inuu guuro waayo bahal dad iyo bahal dugaag iyo dhuljiif iyo ciiddaa wax leeg ayaa jirayay kolkaa nin ninun ka tegay oo calool adag calool adag ayaa ku dhici jiray habeenka inuu guuro kolkaa ninku markuu habeenka guuro dadka wuu sheegi jiray welibana meesha uu maro ayay ku xidhan tahay wawaadinka jawfi lciiri qafrin qadactuhu waa ka odhanaya waxaan anigu maraa buu yidhi doox meelaha dooxyada ah ee lamadegaanka ah ood moodo calool dameerad buu ku leeyahay dameer calooshii uunad moodo uuska yaalla iyo waxa meesha yaalla ee bahalku uu ku fadhanayo ama uu ku cunayo bartaasunbaan anu maraa buu yidhi nin baqa ma ihi walaylin welibana mar iyo lama maaha walaylin waa rubadu waa badana waayo maxaan ku gartay inay hadda badanaa tahay walaylin habeen badana maxaan ku gartay dee wuu isammaanayaa may wuu is-ammaanayaa ammaantu markaa ma inuu habeen meel khatara maray bay ugu sugan tahay mise inuu habeenno badan maray ayay ammaani ugu jirtaa habeenno badan inuu maray bay ammaani ugu jirtaa walaylin habeen badana habeenka oo ka mawjilbaxri badda mawjadeedoo kala ah badda mawjadeeda gaalada iyo mushrikiinta ilaahay ugu soo noqda markay badda mawjadeeda arkaan ay dabayluhu kacaan ayay ilaahay oo keliya baryaan waxaad dareemi karaysaa marka khatarta ay leedahay badda mawjadeedu halista ay tahay baad fahmi karaysaa walaylin habeen badana ka mawjil baxri badda mawjadeedoo kalea ah. nolol waad kala quusanaysiin habeenkaa haddaad baxdo nolol waad isdayseen baad is odhanaysaa waa ka mawjilbaxri ka baxrin ma odhane ka mawjilbaxri buu yidhi muxuu sheekhu baxrin qura gabayaagu muxuu baxrinuunu odhan waayey uu mawjada usoo qaatay wuxuu kuu tilmaamayaa inuuna fulay ahaynoo hadda unuuna habeenkii gelin oo xaggan inayna maalinimadiiyo galabtii ayna kasii dhaweyn caawoo dhan habeen baan soo jiray buu ku yidhi xaggan mawjad habeen ayga xigtaa haddana wuxuu kuu tilmaamaya waa berigii inuuna dhaweyno xaggan horena mawjad kala kasii horaysa dhinaca la dhinaca aad eegtaba mawjad baa ka xigta maxaa keenay habeenku miyuu kala jiidmay miyuu ka batay habeenadeennin mee qofka ay murugada iyo werwarku hayo daqiiqada ayaa sanadoo kale ku tagta walaylin habeen badana ka mawjilbaxri badda mawjadeedoo kala ah arqaa wuxuu sii daayey suduulahu daahiyadiisii habeenku daahiyadiibuu ii sii daystay buu idhi waa muraayadiibuu ii dallacday hadda inagu nidhaahnaa kolkaa daahiyadiibuu ii sii daystay habeenkaasi waa maxay markaa daahiyadiibuu ii sii daystay habeenku ma leeyahay wuxuu tilmaamayaa cadceediisiibaa dhacday waa madow elendaha marka la daayo madow waa meesha yimaadee haddana dayixiibaa dhacay waa daha kalu sii daayay saw ma xidigihiibaa dhacay waa madow kale saw hadana aha haddana cirkiibaa daruura yeeshay cirkii ayaa isa soo qaqabsaday oo daruuro jiqa ayay yeesheen waa arkaa suduulahu markaa daahyadiibuu ii sii daysto arladii o dhan buu madow ka dhigay talo waa maxay sababtu liyabteliya si uu ii imtixaano Eh, suduulow calaya ani dushaydu daayada kusii daystay liyabtaliya si uu i imtixaano ma uu imtixaano bianwaaci lhumuum murugada noocyadeeda kala duduwan si uu igu imtixaano xaggan bahalkii baan ka baqaya xaggan waraar iyo gebiinan ka dhacan ka baqaya xaggan mas iyo dhuljiif baan ka baqaya xaggan cadow kale iyo dad baan ka baqaya xaggan meel alla meelan ku socdaiyo meelan ka socdo ma kala garanayo kolka bal inta ninkaa murugo haysata eeg ma bahal buu iska ilaaliyaa ma col kaluu iska ilaaliya ma mas iska ilaaliyaa ma meeluu ku socduu garanayaayo hadaf cayiman ayuu leeyahay intaasoo dhibaato oo xabadda qura qofka ay ka wareerinayso ayaa ninkan hay ku dhacday walaylinka mawji baxri arkhaa suduulahu calaya bianwaaci lhumuumi liyabtali haddaba wuxuu u jeedaa walaylintaa ereygaa laylina hadda yaa jiraya qole waxay idhaahdeen waawuruba kitaabkeennan hadda waawuruba ayuu inoo qoray looma jeedo waawurubadu inuu wax jirayo waxa wax jiraya ee rasmiga ihi wowga mwowgan maaha waa rubada ahe waa rubada xadfan rubada xadfan baa jirayso halkaa waad aragtaa wowga dabadii la xadfay fa'da dabadeedna culima waa la xadfaa laakiin sheekheennu wuu iskaga aamusay fa'da dabadeed isla gabayaa gab ninkani u lahaa ayaa jiray fa miliki xubla qad daraqtu wamurdicin faalhaytuha can diitamaa'ima muxwilin waa kii lahaa eegbasha dabadeedna balbaladin min ulfijaaji katama waa kii gabayaagu odhan jiray haddaba waawu ruba ayaa isna wax jara rubadii almunxadifi xadfoontay ee la xadfay rubada la xadfay tusaalayaashiibuu inoo keenayaa kasirtu waan lugeeyey min misra masr baan ka lugeeyey ila alciraaqi ciraaq baanan u lugeeyey sirtu min misra ila alciraaq away halkaa ismiga majruurkaa ee la jerayaa waa misra misra baa ismi majruura ah misra haddaba yaa jeraya minta ka horaysa ayaa jiraya mintaa macnaheegu waa maxay waa ibtidaa'iyo makaaniya ah welibana misra away calaamatuuljarku sawta iska kor dhigan waa maa laa yansarife fatxadaasaa lagu jiray maanicu muxuu noqonayaa haddaba misra maanica maad garanayseen culima maa laa yansarif ka dhigtay misra maxaa maa laa yansarif ka dhigay ilan mawaanic baan soo dhiganaye alcalamiyatu wataniif weeye ila alciraaqi markaan idhaa away ismiga majruurkiihi ila alciraaqi markaan idhaa alciraaqi baa ismi majruura ah away xarafka jerayaana ilaada ka horraysa ayaa jeraysa calaamatuuljarkiina mee ilalciraaqi markaynu nidhaahno waa ereygan alciraaqi ah kasradan uu sito ayaa calaamatuuljarkiya ilaadaasi maxay faa'iidaynaysaa intihaau lgaaya ayay faa'iidaynaysaa waji'tu waan imid lilmaxbuubi ka la jecel yahay ayaan u imid bishtiyaaqin kalgacayl dartii iyo sababtii baanan ugu imid shadrigan dambana laba ismi oo majruura ku jira waji'tu waan imid lilmaxbuubi ka jecel yahay ayaanu imid bishtiyaaqin shawq iyo kalgacayl dartii baanan ugu imid away haddaba halkan xarafka jaar waa laamka lilmaxbuubi ku jira away ismiga majruurkiihina waa almaxbuubi calaamatuuljarkuna mee waa kasraha ka daahiray laamkan macnihiisa sheega markaa waji'tu lilmaxbuub ji'tu waan imid lilmaxbuub laamkaa macnihiisa aynu sheegno waa liajli lmaxbuub baanu nimid miyaan idhaahdaa may liajli ka dhigi mayno waayo ba'dan yaree ka dambaysa ayaa sababiyo ahoo ajliga macnaheegii sidata kolkaa bimacnaa ilaa baynu ka dhigaynaa soo aayad qur'aana ilaahay ma odhan washamsu tajri limustaqarin limustaqarin laamkaa macnaheegu muxuu ahaa aayadda ku jiray wshamsu tajri limustaqarin sow ilaa mustaqarin maaha oo bimacnaa ilaa maaha kanina jiitu waan imid lilmaxbuub ila lmaxbuub ka la jecel yahay ayaanu imid bishtiyaaq bisababi ishtiyaaq shawq iyo kalgacaylka dartii baanaan ugu imid halkaa haddaba bishtiyaaqin yaa xaraf jaar ah haddana bishtiyaaqin markaan soo qaadano ba'da ayaa xarfuljar'ah yaa ismi majruurah ishtiyaaq baa ismi majruur ah calaamatuljarkiina waa kee bishtiyaaqin waa kasrahaa ka muuqda weeyaan halkaa sheekhu wuxuu kaga soo baxay afar bayd oo uu kaga hadlay xuruuful xuruufuljarka oo koob iyo labaatan xaraf ahaa sidaynu ruuxulicraabka ku soo qaadanay koob iyo labaatan buu xuruufuljarku ahaa laakiin ajrumiga iyo keenaniba ma dhammaystirin oo waad arkaysaa koob iyo labaatankii lama dhammaystirin afartaa baydan ku soo celiya macnahooga khaafiduhaa ka khafdinayaa alaaatun saddex weeyaan anwaacun noocyo weeye alxarfu xarafkii weeyaan walmudaafu iyo mudaafkii walitbaacu iyo itbaacoo raacin ah ama alxuruufu xuruuftii haahunaa halkeennan fa min weeyi ilaa weeyi baaun weeyi wa kaafun weeyi fii weeyaan walaamun weeyaan can weeyaan calaa weeyaan kadaaka kaa waxaa lamida waawun wow baa lamida baaun ba baa lamida wataa taaun ta baa lamida oo filxalifi dhaarta dhexdeeda ahaatay mud baa lamida mundu baa lamida ruba ayaa lamida waawu ruba ruba wowgeegaa lamida rubihii almunxadifi xadfoomay kasirtu waan socday min misra halkaa kelimadaa min miimku kasruu sitaaye fatxa ma sita iska ilaaliya kasirtu waan socday min misra masr ayaan ka socday ila alciraaqi ciraaq baanan u socday waji'tu waan imid lilmaxbuubi la jeclaadaha ayaan u imid biishtiyaaqin kalgacayl dartii baanan ugu imid baabu lidaafa idaafadii baynu halkan ku arkaynaa oo qaybta labaad ee majruurka laga dhigaya ah asmaada waxaa majruur laga dhigaa mudaafun ilayhiga cidda jaraysana saddex qowl baa ku jirta saddex qowl ayaa ku jira mudaafun ilayhiga marka la jaro shayga ku camal falaya ee jaraya saddex madhab baa ku jira markaan idhaahdo iminka bismillaahi kelmadda allaahi ihi waa mudaafun ilayhi waa majruur qole waxay idhaahdeen idaafada ayaa jaraysa ajruumiga saasaa ku qornayd idaafaa jaraysa daciif weeyaan idaafadu ma jarayso maxaa jaraya mudaafka ayaa jaraya qolena waxay idhahdeen mudaafkaa jaraya waa qowlka muctamadka ah qolona waxay yidhahdeen xarafka qadaran ee idaafada macnaheegu sidata idaafadu wakiilka ka tahay eeilan idaafada mar waa bimacna lam baa marna bimacnaa min marna bimacnaa fiiye xarafka qadaran ayaa jiraya bay qolona yidhahdeen saddexdaa qowl baa ku jira muctamadku waa inuu mudaafku jirayo weeye baabuidaafa haddaba culima waxaa jira mudaaf iyo mudaafun ilayhi wax la yidhaha baa jira mudaaf iyo mudaafun ilayhi wax la kala odhanayo ayaa jira kolkaa mudaafka iyo mudaafun ilayhiga bal hadda u fiirsada waa mudaaf iyo mudaafun ilayhi ka horaa mudaaf la odhanaya ka dambena mudaafun ilayhi baa la odhanaya ka hore waa mudaaf ka dambena waa mudaafun ilayhi idaafaduna waa macno aan la arkayninoo labadan udhaxaysa oo isku nisbaynta ah markaan idhaahdo daaru muxamed markaan idha daaru muxamed yaa mudaafa daaru muxamed markaan idhaa daaru muxamedin yaa mudaafa ereyga daar baa mudaafa yaana mudaafun ilayhiya ereyga muxamed ee dambeeya ayaa mudaafun ilayhiya haddaba waxaa la og yahay mudaafku icraab ma aha oo marka shayga waa mudaaf lagu yidhaahdo hamoodin in lagu leeyahay waa marfuuc ama waa majruur ama waa mansuuq mudaafku waa xasba xaajati lkalaam waxaa dhici kara baahida hadalka ayuu la shaqeeyaa waxaa dhici kara shayga mudaafkiihi inuu noqdo marfuuc waxaa kaloo dhici kara shayga mudaafkiihi inuu noqdo mansuub waxaa kaloo dhici kara shayga mudaafkiihi inuu noqdo majruur mudaafku si alla siduu doonuu icraabnaan karaa waa xasba xaajati lkalaam laakiin mudaafun ilayhiga ayaynu u jeednaaye mudaafun ilayhigu weligiiba waa majruur mudaafun ilayhi marfuucu kama dhigi kartid mansuubna kama dhigi kartid mudaafun ilayhi waa majruurun war kaloo ku jiraa ma jiro haddaba mudaafka iyo mudaafun ilayhiga ila yareega mudaafka saddex qodob looma ogola mudaafka saddex qodob looma ogola saddexda qodob een loo ogolayn waa maxay horta allooma ogola shan jeer baa la arkay isagoo alsita allooma ogola al waa ka mamnuuc mudaafka ilaa shan jeerun baa la arkay shantaa jeer iska dhaafa hadda ma sheegayne mudaafka allooma ogola mudaafka tanwiin looma ogola tanwiin isagoo mudaafa lama tanwiinin karo waa laba mudaafka nuunka musannaha iyo nuunka jamacana looma ogola mudaafka imise shay looma ogola ynu nidhi saddex looma ogola waa saddexdee saddexdaan mudaafka loo ogolayn waa saddexdee horta al looma ogola waa kow tanwiinna looma ogola waa laba nuunka musanaha iyo jamaca mudakaru saalim hadda nuunka jamcu tagsiirka maaha aha sidaa darteed qur'aanka shayaaiina linsi baa ku qoran shayaaiina oo nuun wadata oo haddana mudaaf ah waa inaad ogaato ereygan shayaaiina ihi inuuna musanana ahayn jamac mudakarusaalimna ahayn nuunka musanaha iyo ka jamaca mudakarusaalim unbaa la diidaya saddexdaa qodob ayaan mudaafka loo ogolayn mudaafun ilayhiga saddexdaba waa loo ogol yahay maxaanku idhi mudaafun ilayhiga eeg mudaafun ilayhigu al wuu qaadan karaa tanwiin wuu qaadan karaa nuunka muaniya jamaca wuu qaadan karaa wuuna iska dayn karaa intaba mudaafun ilayhiguna waa noocaa baabulidaafati idaafada baabkeegii wey asqid xada eeg min almudaafidu xagga dambe ku dhici asqid xada atanwiina tanwiinta xada min almudaafi la idaafeeyaha ka xada asqid xadaf atanwiina tanwiinta xadaf min almudaafi la idaafeeyaha ka xadaf tanwiinta waynu jaraynaayoo mudaafka ayaynu tanwiinta ka jari tanwiinta waa inaan ka jarnaa mudaafka waa kow lama ogolo tanwiinta ow nuunahu ama nuunkiisa xadaf ow nuunahu waa maxay waa nuunka mudaafka oo laakiin nuunka musanaha iyo ka jamaca uun ah ka ahlukum war ehelkiinnu ahlunaa annaga ehelkayagii weeyaan hadaba ahlukum marka la yidhaahdo laamka wuu iga kasriyey waa khalad ahlukum laamka muu kasriyey laamku wuu godan yahay ka ahlukum war ehelkiinu ahlunaa annaga ehelkayagii wey ahlukumtaasi waa mudaaf ahligaa mudaafa waxaana loo idaafeeyey kumta ka dambaysa maxaa haddaba ahligaa mudaafka hadda maxaa ka xadfan ahlukum keligeed bay mudaaf iyo mudaafuleyhi maxaa ka xadfan ahlukumta tanwiin baa ka xadfan waayo ahlun bay ahaydo iyadoo ahlun a ah oo tanwiin sidata ayaa kumta in loo idaafeeyo la doonay tanwiinta ahlunta ha laga daaya markaa ah. maxaynu odhanaynaa ahlukum ahluuna ereyga ahluunahana waa mudaaf iyo mudaafunuleyhi bay labadan eh, laba erey ba halkaa ku jira oo midna mudaafa midna mudaafunuleyhiya ahluuna ayaa mudaafa ahluuna ayaa mudaafa ahluu oo wowga ku jooga ayaa mudaafa yaana mudaafun ilayhiya ahluna markaynu nidhaa naada ayaa mudaafun ilayhi haddaba mudaafka ahluuda ah maxaa ka xadfan mudaafkaana waxbaa ka xadfana maxaa xadfan nuunkii jamaca mudakaru saalim ama mulxaqa jamaca mudakaru saalim nuunkiisii baa la xadfay oo ahluuna maxay ahayd asalkeegu iyadoo ahluuna ah oo nuun qura sidata ahluuna ayaa la yidhi naaha loo idaafeeyo dee ahluuna naa la odhan maayo laba nuunood laysku keeni maayo nuunkii jamaca mudakaru saalim ama mulxaqiisa ayaa la xadfayaa markaasaa atanwiina tanwiinta xadaf min almudaafi la idaafeeyaha ka xadaf ow nuunahu ama nuunkiisa xadaf ka ahlukum war idinka ehelkiinnu ahluuna annaga ehelkayagii weeyaanoo kaleba weeyi halkaa wuxuu inoo sheegay mudaafka in laba qodob laga ilaalinayo waa tanwiinta iyo iyo nuunka muaniya jamaca mudakarusaalim wakhfid khafdi bihi mudaafka ku khafdi alisma ismiga bihidan mudaafkii baynu u celinaynaa waqfid khafdi bihi mudaafka ku khafdi alisma ismiga alladii ismiga oo lahu isaga talaa raacay mudaafku wuxuu jeranayaa ismiga ka dambeeya ee mudaafun ilayhiga ah ka qaatilaa ghulaami zaydin zayd ghulaamkiisa labadii dilay qutilaa waa la dilay qutilaa waa la dilay qaatilaa ghulaami zaydin qutilaa labada waa la sheekhu halkan sharciya buu inoo sheegayaayo wuxuu yidhi ninka zayd ah hulaamkiisa ama wiilkiisii labadii wada dilay labadiiba waa la wada dilay iyagana waxaa lagu sheegayaa diintu hadduu qof dil geysto de qof muslima oo si xaq darro ah hadduu u dilo waa loo qisaasi hadday haddaba toban iskugu tagaan ka warran toban qof hadday iskugu tagaan tobankaba waa la laysraacini oo tobankaba waa loo dili kolka sheekhu labu ka soo qaaday oo ha odhanin war ninku ninuunbuu ahaaye labada nin ee wada dilay miduun ha loo dilo diintu caqli ma aha diintu caqli ma aha waxa weeye haddii ay toban qof boqol qof dadka oo dhani hadday iskugu tagaan oo dilkiisa ay ka qayb qaataan dee dilkuna sagaal qaybood buu u qaybsamaa marka la eego axkaamta hoose axkaamta asalka ah dilku sagaal buu u qaybsamaa waxaad ogtahay inuu khata yahay ama inuu amdi yahay ama inuu shibulcamdi yahay saddexdaasaa lagu dhuftaa saddex inuu yahay sabab iyo inuu yahay mubashir iyo inuu yahay shardi saddex saddex lagu dhuftay sagaalbaa ka soo baxaya sagaalkaa qaybood buu dilku sida caadigaa u qaybsamaa kolkaa waa la kala horraysiiyaayo waxaa lagu odhanayaa sabab iyo mubaashara haday kulmaan dee horta dilka lagu qaadaya maka sababta maka mubaashirka mubaashir iyo shardi haday kulmaan keebaa dilka lagu yeelanaya maka shardiga mise ka mubaashirka kolley axkaamta dilku way ka duwan tahay ka qaatilaa khulaami zaydin zayd wiilkiisa labadii dilay qutilaa labadaba waa la laayey hadaba halkan yaa mudaafa halkaa yaa mudaafa qaatilaa waa mudaaf maxaa laga xadfay qaatilaada mudaafka ah waxaa laga xadfay nuunkii muhanaha ilan qaatilaani buu ahaaye yaa mudaafun ilayhi waa ah qaatilaada hulaam baa mudaafun ilayhi u ah waana la jeray oo miimku hoos dhigan yahay aniga miimka wuu iga kor dhigay ee isgala socda miimka uu iga kordhigay waa khaa weeye qaatilaa hulaami weeye hulaami waa kayna yidhi wakfid bihi alsma aladii lahu tala hulaami waa in miimkaa lahoos dhigo kolka hulaamku saw mudaafun ilayhi ma aha majruuro qaatilku uu jirtay haddana hulaamkiibaa mudaafa ah. bal u fiirso hulaamkii haddana muxuu noqday hulaamka laftiisiibaa haddana mudaaf ah yaa loo idaafeeyey zayd baa loo idaafeeyey zayd baa mudaafun ilayhiya haddaba qaatila hulaami zaydin markaad eegto saddex shay baa halkaa wada yaalla qaatila hulaami zaydin saddex shay shay mudaaf qura uuna oon wax kala ahayn mudaaf uuna oon mudaafun ilayhi ahayn waa kee qaatila hulaami zaydin yaa mudaafuuna saddexdaa erey qaatilaada hore waa mudaafuun iyo mid mudaafun ilayhi uun ah oon wax kale ahayn waa kee ka mudaafun ilayhiga uunihina waa zaydin iyo mid mudaafna ah mudaafun waa ulaam waayo ulaamkan haddii qaatilka hore la eego muxuu u noqonaya qaatilka hore mudaafuliley haddii zaydka dambe la eegana muxuu u noqonaya mudaaf buu u noqonaya ka qaatilaa ghulaami zaydin qutila waa qutilaa oo alifkaasi waa alifkii tasniyada weeyaan waxaan xasuustaa maalin ba anuu meel masaajida maraya ayaan arkay cashir la dhigayo kelmaddana la macnaynaya qaatilaa ficil baa lagu macnaynaya qaatilaa ficil inay tahay ayaa lagu macnaynaya kelmaddan qaatilaa ficil maaha iska ilaaliya waa musanne mudaaf ah nuunkiisiina la jaray wey qaatilaa hulaami zaydin zayd hulaamkiisa labadii dilay qutilaa waa la laayey qaatilaadu hadda waa mubtade qaatilaada alifkaas ma arkaysaa alifkaa musanaha ilan musane alif baa lagu taagi jiray marka rafcaha soo maa waa mubtade yaa khabar u ah jumlada qutilaa ee ficliyada ah jumladaasaa khabar u ah oo khabarkeegii ay tahay wa huwa haddaba mudaafkii ama idaafadu calaa taqdiiri fii fii qadarideed ama fii macnaheega ayay sidataa fii macnaheega ayay idaafadu qaadani oo bimacnaa fii bay noqon wa huwa isagu calaa taqdiiri fii fii qadarideed buu ku sugnaani oo macnaa fii buu noqon goormaynu odhanaynaa waa bimacnaa fii waa marka mudaafku uu dhex dhacayo mudaafun ilayhiga hadduu mudaafku mudaafun ilayhiga dhex dhacayo waa bimacnaa fi baynu odhan tusaaluhuna waxa weeyi haddaad tidhaa saakinu hargeysa hadaa tidhaa saakinu hargeysa halkeen deganahay wey macnaheegu hargeyse ayaan deganahay wey ereygan saakinihi waa qof eh halkuu dhex degan yahay magaaladu dhe mudaafka saakinihi wuxuu dhex joogaa mudaafulilayhiga hargeysaa waa bimacnaa fii markaa ama makru leyli oo kale makru leyli shirqoolku halkeebuu dhacay marka makru leyli la yidhaah makri waa shirqool halkeebuu shirqoolku dhacaya waa fi leyl habeenka dhexdiisa oo bimacnaa fi ow laamin ama laam macnaheed ayay ku sugan tahay laam waa marka mudaafka iyo mudaafunileyhigu ay isleeyihiin kolka ama mudaaf inta badan mudaafunileyhigaa wax yeesha inta badan mudaafunileyhigaa wax yeesha oo yuu yeelanayaa mudaafunileyhigu mudaafka hore haddaan idhaha daaru caliyin ama qalamu muxamed qalamu muxamed yaa hadda wax leh mudaafunileyhiga maxameda muxuuna leeyahay qalinka hore ayuu leeyahy idaafadaasi waa bimacna laam laakiin mararka qaar baa laga yaabaa inuu mudaafka hore wax yeesho mudaafulileyhiga dambaba wax ma yeelanine ka horaa mararka qaar wax yeelanaya rabbi alcaalamiin hadaan idhaa ka waran rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigood sowma yaa maanta mudaafoo wax leh rabbiga horaa mudaafa yaana mudaafun ilayhiya alcaalamiin haddana caalamiintu dee ilaahay ma le aduma ilahay baad leedahay mise ilaahay baa kule war ilaahay baa kulad addoon u tahay ow min ama min macnaheega ayay idaafadu qaadataa min mararka qaar idaafadu waxaynu odhanaynaa waa bimacnaa min min bay qaadani idaafadu markay bimacnaa min tahay mintani talo koob iyo labaatan macno ayaan soo sheegnay inay yeelatee waa koob iyo labaatankii maxay noqonaysaa waa tabciidiyo waa marka mudaafku uu in yar yahay mudaafka ayaa in yar noqonaya mudaafun ilayhiguna waa kulli markaa idaafadu waa bimacnaa min baynu odhan sida thawbu khazinoo kale thawbu khazin soobku dee waa maro qura khamiiskanaba soob loo yaqaana sawbu khamiiskanoo kalu noqonaya khasin markaan idhaana waa xariirtii guud kolka yaa badan ma xariirtaa badan mise khamiiskaa badan xariirtaa badan intaasoo khamiis oo kale ayaa wada xariir noqon kara intaasoo maro oo kale ayaa wada xariir noqon kara soob waa mara markaa wuxuu tilmaamay sheekhu wahuwa isagu calaa taqdiiri fii fii qadarideed buu ku sugan yahay ow laamin ama laam qadariddii buu ku sugan yahay ow min ama min qadarideed buu ku sugan yahay ka makri layli oo kaleba weeye shirqool habeen dhex dhacay waa bimacnaa maxay markaa mudaafkaasi maanta manaa fi ow hulaamin ow hulaami halkaa muxuu yidhi khalaami qaynkaa waa la godayaa horta ow hulaami zaydin ninka zayd la yidhaha wiilkiisii oo kaleba weeyey hulaami zaydin idaafadaasi waa maxay markaa hulaami zaydin marka la yidhaah maxay noqonaysaa khulaami zaydin maxaad tidhaahdeen waa bimacna laam ow cabdi zaydin zayd addoonkiisii baa tidhi cabdi zaydin maxay noqotay markaana waa bimacna laam ow inaa zujaajin inaau bay ahaydoo hamse aan gabayga baa loo jaray inaau zujaajin waa weel quraarad ah idaafadani waa maxay inaagu waa weel yar zujaajinna waa dee zujaajkii guud weeyaan waa bimacnaa min weeye inaau zujaajin waa bimacnaa min ow thawbi khazin maro xariir a ah weeyaan waa maxay markaana waa bimacnaa min ow ka saajin albaabba xarasaafa oo kaleba weeyi baabi saajin waa maxay markaana waa bimacnaa min macnahanaan isa soo saarno asqid xada atanwiina tanwiinta xada min almudaafi mudaafka hore ka xadaf ow nuurahu ama nuunkiisa xadaf ka ahlukum ehelkiinu ahluuna annaga ehelka yagii oo kale weeye wakhfidku khafdi bihi isaga alisma ismiga alladii ismiga oo lahu isaga talaa raacay ka qaatilaa gulaami zaydin zayd ghulaamkiisa labadii dilay qutilaa waa la laayay oo kaleba weeyi wa huwa isagu calaa taqdiiri fii fii qadarideed buu ku sugan yahay ow laamin laam qadaridii buu ku sugan yahay ow min min qadarideed buu ku sugan yahay ka makri leyli oo kaleba weeye shirqool habeen dhex dhacay oo ghulaami zaydin zayd wiilkiisii oo kaleba weeyi ow cabdi zaydin zayd addoonkiisii oo kaleba weeyi ow inaa'u zujaajin weel quraarada oo kaleba weeyi ow thawbi khazin mara xariir ah oo kaleba weeyaan ow kabaabi saajin albaaba xarasaafa oo kaleba weeyaan barta ayuu horta kitaabkii cashirkeennii iyo kitaabkeennii barta ayuu ku dhammaaday khaatimo ayaa jirta uu sheekhu inoogu darayo imika laba baabunbu noo sheegay mahfuudaadkii kii xarafka lagu khafdinayey iyo kii mudaafka lagu khafdinayey labadaaunbu inoo sheegay kii hadaba tabiciyada lagu khafdinayey buu halkan doonayaa inuu isna ina yidhaa waad soo baratay tabiciyadu waa nactigii oo kale haddaan idhaa marartu bi bimuxamedin alcaaqili sao alcaaqili lama jiraynin sidaan soo barannay nactinimo laguma jiran marartu bimuxamedin alcaaqili alcaaqili maxaan u jiray dee mawsuufka muxameda ayaa majruura saw ma aha sheekhan iyo ajruumiguba waxay moodeen tabiciyadu inay jirayso tabiciyadu ma jirayso waxa jiraya waxaa la yidhaahdaa shaygan eh, nactiga ah marka mancuudkiisu majruur yahay nactiga waxa jiray uun mancuudka kii jiray hada marartu bimuxamedin alcaaili alcaaili waxaan u jiray muxamed baa jiran sow maaha muxamed jiray hadaba dee labadaba ba'dun baa jiraysaa kan uu tabiciyada moodayo ba'daa jirtay tabiciya ma jirin ba'daa jirtay ba'duna de waa qaybtii horuun waxaa dhici karaa inuu ka hore mudaaf jiro markaan idhaha bismi illaahi araxmaani bismi illaahi ilaahay magiciisa allaha arraxmaani naxariista haddaan arraxmaani sifo ka dhigo ilawaa laysku haystaa arraxmaan icraabkeegii haddaan arraxmaani sifo ka dhigo mawsuufkana allaahida ka horraysa aan uga dhigo arraxmaani majruur baan ka dhignaye yaa jiray oo caamilu ah dee allaahida ka jiray allaahida yaa jiray badu ma jirin badu ismiuma jirta mudaaf baa jira ismigaa jiray mudaaf ismi baa jiray oo mudaafa allahna u mudaafnuley mudaafnuleyga mudaafka laftiisaa jira kelmadan ismi ah ayaa allahna jaraysa arraxmaanna jaraysa arraxiimna jaraysa dee waa mudaafkii un marka ah kolka waxaa lagu leeyahay tabiciyada yaan la moodin baab mustaqila inuu yahay e ha la ogaado shayga taabica ah kanuu raacayo ka jiray oo ama xuruufuljar'a ah, ama sida aynu ognahay xuruufuljar'an ahayne dee mudaaf ah labadaa mid ahaanunbaa jiraya markaa alkhaatima waqad madad waxa tagtay axkaamu kulli taabicin taabicoo dhan axkaamtiisii way tagtay mabsuudatan tii oo lagu balballaadhiyey fil arbaci afartii atawaabici ee tawaabicda ahaa afartii tawaabicda ahaa ee xagga hore aan ku soo dhigannay ayaan ku ballaadhinaye halkaa dib ugu noqo baa lagu yidhi waqad madad waxa tagtay axkaamu kulli taabicin taabicoo dhan axkaamtiisii way tagtay mabsuudatan tiyoo la bastinayo oo la balballaadhinayo fil arbaci afartii dhexdooda atawaabici ee tawaabicda ahaa nactigii iyo cadafkii iyo bedelkii iyo tawkiidkii afartaaba xaggaasaan ku soo barannay ogow markay majruurka yihiin soo celin maayo buu sheekhu buu yidhi allabari buu markaa bilaabay fayaa yaa ilaahi ilaahayow ulduf bina ilaahayow noo dhimri ilaah waxaan kaa baryaynaa inaad noo dhimriso inaad ludfigaaga nagula mucaamalootaanu kaa baryaynaa hadduu ilaahay ludfi kugula mucaamaloodu kuu dhimriyo maxaa ka dhalan fanatabica fa'dan yar maad arkaysaa fanatabica waa tafriiciyo fanatabica waxaanu raaci haddaad ilaahu ludfigaagana siiso subla rashaadi hanuunka wadooyinkiisa walhudaa iyo hanuunka ama subla rashaadi toosnida wadooyinkeega iyo walhuda hanuunka wadooyinkiisaanu raacayna ilaah haddaad ludfigaagana siiso dariiqa saxda ah ayaanu raaci cagta ayaanu la duruqda saxda ah markaa maxaa ka dhalan haddaad dariiqa xaqa a ah raacdo fa nartafica markaa korukac baanu markaas derajaanu yeelanaynaa fa nartafica fa'dan waa tafriiciyo waxaad ogaataa ludfiga ilaahay waxaa ka dhalanaya itibaaqu dariiqi alxaq waddada xaqa ood raacda itibaacu ariiqi xaqna waxaa ka dhalanaya alirtifaac baa ka dhalanaya inaad markaa qiimo yeelato haddaad xaqa raacdo qof qiimo leh oo muctabara ayaad noqonaysaa fa nartafica waa kii gabayaagu gabayga ka tirinayay ee lahaa qofka aqoonta iyo diinta leh ee diinta ku camal falaya waa qof sarreeya oo ummadda madax u ah walow aabbayaal xunxunibaha dhalaane qoyska uu ka soo jeedaa siday dooni ha ahaadaane kol hadduu aqoon leeyahay iyo diin uu ku dhaqmayo ummadda madaxdeeduu ku jiraa buu yidhi kolka wax xaqiiqo weeyaan waa fanartafica fa yaa ilaahi ilaahayow ulduf bina ilaahayow noo dhimri fanatabica waannu raacaynaa subla rashaadi toosnida wadooyinkeega ayaanu raacaynaa walhudaa iyo hanuunka oo fanartafica kor baannu u kici markaa wuxuu jeclaystay taariikhdii kitaabka uu alifay inuu sheekhu inoo sheego goormu talow kitaabka qoray wa fii jumaada saadisi sabciina bacda intihaa tiscin min almiiina ama min asiniina min almi'iina iyo min asiniina midkay idiin qoran min asiniina baa inoo qoran sow ma aha waa si wanaagsan min almi'iina mise min asiniina maxaa inoo qoran min asiniina baa inoo qoran waa sax weeye waaye wuxuu sheekhu yidhi taasuu ka hadlayaayo fa yaa ilaahi wuxuu yidhi wa fii jumaada bisha jumaade la yidhaha jumaada saadisi sabciin saadisi shuhuuri sanati sabciin saadisi shuhuuri sanati sabciin sanadkii toddobaatanaad bishiisii lixaad ahayd laba jumaade ayaa af carabiga ku jira laba jumaada waa jumaadu jumaaduluula iyo jumaadu thaaniya soo maaha labada jumaada waxaad eegtaa teebaa bisha lixaada waa bisha lixaad buu ku yidhi waa bisha hadda iminka ta toddobaad baan ku jirnaaye bishan aan ku jirna waa bishii toddobaad laakiin bishan bishii ka horraysay buu kitaabka dhammeeyey bishan aan ku jirna tii ka horraysay ayaa bishii lixaada kolka waxaa la yidhaha waa masrar jajun rashrasha dadun ayaa la yidhaha bilaha carabiga waxaa lagu koobaa masrar jajun rashrasha dadun xagga qolada qibdigu ay odhan jireen babab ama duuxiida za ay odhan jireen carabiga waxaa la yidhaahdaa masrar jajun rashrash dadun kolkaa hadda waxaan ku jirnaa mas maaha mas miimku waa muxaram saadkuna waa safar mas rar markaa tira labada raood rada hore waa rabiicawal rabiicuaanina waa rada dambe masrar jajum jajum jiimka dambe waa jamaadu aani bisha jumaadu aaniya eeg masrar jajun waaba bishanan ku jirnaba cafwan bishii horema bishanan ku jirna lafteeda ayuu kitaabku dhammaystirmay bishan hadda innaga uu inoo dhammaystirmayo ayuu sheekha laftiisuna kitaabka qoray waa jumaadu aani masrar jajun rashrashdadun kolkaa jumaadu aani bisha lixaad haddaba tii toddobaad baan ku jirnaa miya hadda maxaan ku jirna rajaba cafwan hadda rajab baynu ku jirnaa waa bishii jamaadu aani oo tii hore ah ayuu kitaabku dhammaaday wa fii jumaada bisha jumaade la yidhaah waa jumaadu aani saadisi shuhuuri sanati sabciin sanadkii toddobaatanaad bilihiisa bishii lixaynaysay ahayd waa bisha lixaad ee sanadka toddobaatan bacda intihaa tiscin sagaal markuu gebagabooday oo mina siniina sanada ah ma sagaal ay noqoni mina siniinada min almiiina baa ka fiicnayd bacda intihaa tisin min almiiina baa ka fiicnayd min almiiin baa qoraya soo hade saas waa sax wey meequ kuwaasaa saxan waayo maxfuudkaygu aniga minalmi'iin buu ahaa maxfuudkii aan hayay minalmi'iin buu ahaa haddun baan arkaya minasiniintan kolka waxaa jira eg minasiniin haddaad tidhaha bacdantiha tiscun minasiniin haddaad tidhaha sagaal sanoay kaa noqon sagaal sano ayay kaa noqon sagaal sano maaha waa sagaal boqoloo sanaa la doonayaa eeg bacdantihaa tiscin sagaal intay gebagaboodeen kadib oo minalmi'iina boqolaal ah sagaal boqolaal ah buu ku yidhi waa maxay markaa imise boqol sagaal boqol oo sano sagaal boqol oo sano iyo toddobaatan hijrigu markuu ahaa bisha lixaad oo jumaadu thaaniya ayuu kitaabkani horta gebagabooday wa fii jumaada bisha jumaade la yidhaah saadisi shuhuuri sanati sabciin saadisi sabciin buu inoo qorayoo saadiskan iyo sabciinkan shuhuur iyo sana baa udhaxaysa saadisi shuhuur sanati sabciin sanadka toddobaatanaad bilihiisa tii lixaynaysay ahayd bacda intihaa tiscin sagaal intay gabagaboodeen min almi'iina boqolaal ah ayuu katama dhammaystirmay nadmu haadihi lmuqadima muqadimada nadminteedii markaasuu i dhammaystirmay buu ku yidhi sagaal boqol iyo toddobaatan hijrigu markuu ahaa welibana bishii lixaad ee sanadkaa toddobaatanaad bishiisii lixaad kolkaa maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay kitaabku wuxuu dhammaystirmay sagaal boqol iyo sagaaliyo lixdankii eegada sagaal boqol iyo sagaaliyo lixdankii kadib bishii lixaad kolka sanadka toddobaatanka buuxinaya lix bilood unbaa laga galay eeg lix bilood unbaa sanadka toddobaatanka buuxinaya laga galay hijrigu sagaal boqol iyo toddobaatankii sanadkaa toddobaatanaad markii bishii lixaad ma toddobaatanku ma dhammaystirmina ma arkaysaa bishiisii lixaad buu kitaabkani dhammaystir ayuu qormay wa fii jumaada bisha jumaada saadisi shuhuur sanati sabciin sanadka toddobaatanaad bilihiisa tii lixaynaysay ah bacda intihaa tiscin sagaal intay gebagaboodeen min almi'iina boqolaal ihi ayuu qatama dhammaystirmay nadmu haadihi lmuqadima muqadimada nadmigeegii fii rubci alfin kun afar loo qaybiyey ayuu ku sugan yahay fii rubci alfin kun afar loo qaybiyey kun haddii afar loo qaybiyo waa imisa laba boqol iyo konton waa laba boqol iyo konton bayd idhahaa wey waa fii rubci loo qaybiyey kaafiyan wuxuu ku filaanayaa man axkamahu ninka suga hadaad kitaabkan sugto ood si fiican u barato wuu kugu filan yahay buu ku yidhi kaafiyan man axkama nadmulfaqiiri faqiirka nadmigiisii baa dhammaystirmay waa faqiir waa isagaa isjeeda adigoo laga yaabaa miskiin haddii lagugu yidha ama faqiir haddii lagu ka xanaaqdo war ilaahay baa inagu tilmaamay ilaahay baa inagu tilmaamo ina yidhi talmiix baa ku jira aayaddii qur'aankayd buu talmiixinaya yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah waa sifatu lmushabaha welibana faqrigaagu waa mulaazim wuu ku laazimayaa wa khuliqa alinsaanu daciifan ducfi wuu ilaahay inagu tilmaamay insaanka o dhan in lagu abuuray nadmulfaqiiri faqiirka nadmigiisii ayaa dhammaystirmay asharaf alcamriidi la odhan jiray sharafulcamriidi dilcajzi ee cajziga u saaxiibka ahaa waa nin caajisa wa taqsiiri iyo gaabinta u saaxiibka ahaa waajibkii saarnaa buu ka gaabiyey wa tafriidi iyo xadgudubka u saaxiibka ahaa waa nin xuq wax badan oo lagu lahaa xadgudub ku sameeyey buu ku yidhi iska dhaaf kol haddii uu kitaabku isagoo noocaaya dhammaystirmay ha halmaamin buu isiri ilaahay inaad u mahad naqdo ilan waa nimce e ilaahay inaad u mahad naqdo ha halmaamin ha ilaawin imise ayaa ilaahay jaanis uuna u siinin inay qoraan kitaabkan oo kale laga yaabo inay ka aqoon badnaayeen laga yaabo inay ka firaaqo badnaayeen imisa adiga laftarkaagu inaad ilaahay ugu mahadnaqdo ilaaha kuu suurtogeliyey kitaabkan inaad akhrisato imise qofoo laga yaabo kaa wakhti badan ayaan haddana wakhtigooga gelinaynin wuxuu is mahadan waa nimce ee nimcada sidaynu ognahay dabarkeegu waa xamdiga ilaahay u mahadnaq buu is yidhi walxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay maddo si joogta ah ayay ugu sugnaatay calaa jaziililfadli fadliga weyn ayayna ugu sugnaatay walincaami iyo nimcaynta ayay ugu sugnaatay fadli weyn iyo nimcayn ilaahay uu noo nimceeyey ayaannu ugu mahadnaqaynaa wa afdalu salaati salaata ugu fadliga badan wa tasliimi salaanta ugu fadliga badan cala nebiyi nebigii dushiisa ha ahaado almustafa la doortaha ahaa alkariimi ee sharafta lahaa almustafa waa la doorte alkariimna waa kii sharafta lahaa muxamedin muxamed dushiisa ha ahaato lamahadiyaha wa saxbihi iyo asxaabtiisii walaali iyo aalkii ahli tuqaa taqwada u saaxiibka ahaa walcilmi cilmiga u saaxiibka ahaa walkamaali dhammaystiranka u saaxiibka ahaa dee sidaynu ognahay saxaabada nebi maxamed iyo aalka nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam wuxuu ahaa dad ilaahay doortay dad waxay ahaayeen ahlu tuqa dad ilaahay ka baqa oo ahlu taqwa'a oo dee sidaynu garanayna taqwadooda aynaan qiyaasi karaynin ayay ahaayeen waa ka laynooga sheegay nin la yidhi lugtaa lagu goynaya inuu yidhi marka salaadda aan gala lugta ijara markaa waxba ma ogaadee salaadda haddaan galo waxba ma ogaado markaa lugta igooya bal waran lug idin waxa lagu yidhi ma lagu siiyaa waxyaabaan wax lagu suuxiyo maya buu yidhi aniga waxaad samaysiin buu inu iga jara markaa salaada galo waxba ma dareemaye waxaynu dareemaynaa saxaabada nebiga in lasoo weeraray kii ragga qaarkood hurdaan midna uu tukanayo dhiiggiisii baa toosiyey raggii ka hooseeyey ee ishurday dhiiggii ka dareeray waxa weeye alla ka baq halkaasay ka taagnaayeen waa weeye qof eh, suuratulkahfi buu ku tukanayay waan filaya ilaahay isagoo la hadlaya ayuu karaahiyaystay inuu makhluuq dib ugu soo noqdo saxaabada nebi maxamed alla kabaqoogu halkaa ayuu gaadhsiisnaa runtii waxaynu qiyaasi karayna ma ahayn waxaad la yaabisid bay ahaayeen waxaynu garanaynaa yowmu badr laba inan labada abi jahl dilay mid ka mida ayaa gacantu ka dhaawacantay soo inaga ka far yari ay dhiigta dhakhtarkaa loola cararaa meel waxaa la yidhaha wuu dhiigbaxayaa waa caynkan iscaaf waxaa loo baahan yahay waxyaabihii deg gurma degdega loo qabta waxaas ma jiraan nin idilay gacantu ka laadlaada haddana dagaalamaya maalinta gelinkeegii dambe buu inta i dhibtay ayaan iskaga joogsaday waan iska gooyey buu yidhi balka war waa gacan idil oo laalaada er, eeg raggan waxa wey waxaa kuu muuqday iyo waxa u muuqday aad bay u kala duwan yihiin runtii saasuu sheekhu u leeyahay ahli tuqa waalcilmi waalkamaal waa dad ilaahay uu u doortay waxaynu ku soo gebagabaynaynaa inuu ilaahay u doortay saxaabada nebiga inay nebi maxamed asxaabtiisa noqdaan taasaa ah sharaf ugu filan dabadeed waxaynu odhan karnaaba ma jirto insha allahu tacaala barta ayuu inoogu joogaya wuu inoo dhammaaday